رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد المطلق والمقيد ودرسي كوي تبنات من كتاب الأصول من علم الأصول رسالة دي شيخ محمد بن صالح العثيمين طبعا كتابك وحو قالي aan galnay fasax yar oo xajkii ahaa waxaanu ilaa hadda isla soo dul marnay qeybo kala duwan min usuul alfiqa asaasiyaadka ah culumta sidan oo kale ah usuulka iyo mantiqa iyo naxwaha iyo iyo fununta iyadoo la halmaashaa sidan oo kale ah waa funuun sida riyaadiyaadka ama maafka ama xisaabta u qoran oo macnaheedu uu yahay haddii darsi uu ku dhaafo kan kale ee ku xigaya fahamkiisa uu kugu adkaanaya waa sababta keentay in aanu mar walba ardada aanu ku baraarujinno in aanay ka maqnaanin darsiga taasu waa mid iyo midda labaad oo ah saad ogtihiin macadka tifas mar dhow la soo qadimi doono ee towfiiq asaasay soddonka maado ee lagu talagalay in lagu qaato maadadu qeyb bay ka tah oo ardada hadda maadadan qaata imtixaankan u fariista in loo xisaabi doono biidn illahi subxaana wa tacaala aan dib damba aan igu noqonayn oo sababta keentay in ardada laysla beegto amaba hal mar inay wada joogaan runtii la daneeyo wuxuu leeyay musanifka raxmat ullaahi calayhi tacriifu lmuطlaqi almuطlaq lugatan ضد muqayad واصطلاxا ma dala عlى الxaqiiqaة bla qaydi kaqowlihi tacaalى فتxriiru raqabaة min qabli an ytamaasa فخرج بqowlina ma dala عlى الxaqiiqة alcaamu لأnah ydul عlى العموم لا على مطلق الحقيقة فقط وخرج بقولنا بلا قيدنا المقيد تعريف المطلق مطلق مركا لقيحي المطلق لغة مركا لوبحي أري بحنت حق اللقدة ضد المقيد متك للدبري وحا كسهر جدو هداد مقاشد neefkaas uu dabran yahay waxaa kasoo horjeeda mid isagu daysan ah aanan dabranayn mid foofsan oo aanan xari ku xirayn haddaba waxaa laga hadlay waa maxay naska kanu nas meel uun ku xiran maaha waa nas meel kasta geli kara markaad mudlaq maqashid muqayid markaad maqashidna halkan keliya uu ku kooban yahay waistilaaxan erey bixinta xagga sharciga ah maa weeye dalla tusiyey cala alxaqiiqati wixii jiray tusiyey bilaa qaydin iyada waxba aanan lagu xirin aan lagu dabrin ka qowlihi tacaala sida ilaahay oraahdiisa uu leeyahay oo kale fataxriiru raqaba ay fa calayhi ruuxa isaga waxaa dul saaran taxriiru raqaba qoor xoraynteyd min qabli an yatamaassaa intaani labadaa ruux isu galmoonin ka hor waxaa looga fadhiyaa qofkii isaga ah kafaaro ahaan inuu u guto inuu addoon u xoreeyo fakharaja biqowlina oorahdeena aanu niri maa dalla cala alxaqiiqati aanu niri waxaa halkaa ka baxay ama ku baxay alcaamu caamkii ma soo gelayo lannahu yadullu cala alcumuum wuxuu tusinayaa wax guud ahaaneed laa calaa mutlaqi alxaqiiqati xaqiiqada iyadu ma tusinayo faqad keligeed wa kharaja biqowlina marka aanu leenahay bilaa qaydinna waxaa ku baxay almuqayadu kii isagu muqayadka ah baa baxay haddaba musanifku almutlaq almuqayad wuxuu kitaabka ku soo arooriyey markii uu ka soo baxay alcaam alkhaas maxaa yidhaha alcaam alkhaas iyo almutlaq walmuqayad aada bay isugu dhow yihiin saa darteed aada bay ugu adkaataa in fara badan oo dalabat alcilmi inay kala saaraan hase ahaatee qofkii u koorgala qeexitaanka culimmadu ay bixinayaan iyo tusaalooyinka kala duwan ee iftiiminaya maa huwa almutlaq walmuqayad wamaa huwa alcaam alkhaas wax ishkaal ah ama lagu wareera ay meeshii markaa ma yaalaan dib dambe ila miliciso qiixidii culimmada ay lahayeen caamku muxuu yihi allafdu alcaamu aw alshaamilu lijamiici afraadihi bila xasr waa lafdi waxba aanan koobin yani bimacnaa bila xasrin buu u wada gaaraya mutlaquse waa maxay iyadoo afraaddii dhan uu gaarayo laakiin fardan mucayanan buu la beeganaya oo mucayan aanan ahayn saa darteed waxay yidhahdaan baabulcaalami marka la joogo waa shumuuli cumuumi haddaad doontay cumuumi shumuuli leh marka mudlaqa la joogan waa cumuumi badali maalan mihaalka wax kas ku caddaada laba arrimood aan ku kala duuno waa midoo caamku takhsiis baa soo gala takhsiisku waa maxay exception intaasoo dhan waxaasaan ka doonay hebel iyo hebel mooyaane takhsiis baa soo gala laakiin waxaa noola jeeda istitna soo gala caamku waxaa soo gala takhsiis oo istitna ah laakiin mutlaqa marka la joogo soo galo mithaalkan ku caddayn doona maal waxaan ku ardayga maamuus waxaan idhi acti aaliba hadiya ardayga hadiyad sii aaalib markaan idhaahdo idinkoo dhan maxaa tihiin hadda alab soo ma idinkoo dhan maxaa tihiin alab haddaan idhahdo marka acti aaliba hadiya maxaa meesha ka dhalanaya arday walba ee qaacadan fadhiya ee darsiga dhegaysanaya qeybka ah fasalka usuul fiqiga in la siiyo maxay hadiyad laakiin haddaan siiyo maxamed iyo cali haddaan siiyo oo inta kale aanan siin ma oofiyey oo ma ka soo baxay amarkii ma ka soo baxay maya ila waxaa la acta taaliba qof kastoo titleka wata ee ardanimada ay ku dhabowday amaba arday ah waa inaan hadiyadii siiyo halkaa meena dhaca ayib lakiin haddaan ku ihahdo akrim aaliban amaba acti aaliban hadiya arday waxaad siisaa hadiyad oon soo baxay yuusuf baan idhi ho hadalkii ma oofiye ma ku khasbana arday kale inaan siiyo kuma khasban waa sababta marka uu leeyahay cumuumku jamiic alafraad waa inuu wada gaaro halka muطlaq uu yahay badeli bimacnaa hal haddii la siiyo hadiyadii ama ikraamkii la siiyo inta kale kuma khasban waa sawa macnaha macnaha way macnaha ay culummadu ay tilmaamayaan w arrinka labaad caamka waa khasisi karnaa ama istinaa soo geli karna ilahi wuxuu leey ina alnsaana lafii khusr ina alnsaana insaan oo dhan ha la fii khusrin soo geli karo waxaa ila aladiina aamanuu marka alinsaan yaa soo galay bini aadam oo dhan soo ma ila aladiina aamanuu ka soo reeba laakin marka aan joogo baabulmutlaqi istitna suurtagal maaha haddaan idhaahda ina insaanan khaasiran insaan khaasira ma ka istitnoon karaa maya kama istitnoon karo ilaa inaan ula jeedo mooyaane insaan sifada leh halkaan istitnaha munqatic buu noqonaya mutasil ma noqonayo haddaba marka waxaan leeyahay gunaanadka caamku waa jamiic alafraad haddaan ku idhaahdo acطi aلطalabata ama acطi الطaaliba hadiyatan waa inaan ka wada safo halka mudlaqa uu yahay badeli mid haddii uu ku dhaboobo kan kale inaan lagaga baahnin halkaa marka waa qeybtii tacriifkii mulaqa amhilo fara badanoo inoo iman doonta insha allah mulaqa hadana dhan kale u iska taago wuxuu yiri wuxuu ka soo horjeedaa muqayidka oo muqayidka waa ma yani maala laa yadulu ila cala xaqiiqati shayi faqad bila qayd waa taan soo tilmaan yani maala hadda haddaan irahdo insaan miisaan gaara noola jeeda xayawaan dirham dinaar bayt dar maxaa noola jeeda wax gaara miyaa noola jeeda olama jeedo waxaasoo dhan mudlaqa lagu magacaaba maxaa yeelay yadullu calaa xaqiiqa shaygan xaqiiqa meeshan maxaa loola jeedaa marka waa shaygan jiritaankiisa wujuudu daarin wujuudu beytin wujuudu dirhamin wujuudu insaanin wujuudu xayawaanin intaasaa looga muraadaya marba haddii daartii ay jirto daartay doonta noqoto daartii cumar daartii cali ma yhimni mar hadduu insaanka uu jiro insaankaada ma yhimni waa shay jiritaanka shayga waa fahamna sooma hadda maalan amhiladaan u baxna marka tacriifu lmuqayadi muqayadka marka la qeexayo almuqayadu qayada fulanu ishay wixii buu xirxiray qeyd waa xarige waa la dabray waa la xirxiray maa jucila fiihi qaydun min baciirin wa naxwi oo wixii xarig lagu xero ratyaha noqda la dabray iyo wixii la halmaado wasilaaxan erebixinta sharciga ah maa dalla cala alxaqiiqati xaqiiqada waxaa ku tusiya biqaydin qayd wey shaygii buu tusmaynayaa laakiin wuu xiray ka qowlihi tacaala hadda fataxriiru raqaba waxaanu ka hadlaynaa qof kafaaro lagu leeyahay qofka waxaa laga rabaa raqaba raqaba waxaan soo tilmaanay in loola muraadayo walidaalika hadda waxay u qoran tahay sida mu'anafkii oo kale dhadig ma aha raqaba haddaad maqashid dakari untha waa loola jeedaa waa addoon iyo addoon miday doonto noqoto lab ha noqdo dhadig ha noqdo xoraynteed baa laga rabaa ilahi marka wuxuu yidhi mumina <clears throat> faharaja biqawlina qayd waxaa ku baxa almulaq maalan hadda haddii la raqaba yaa laga wada yani ilahi wuxuu yidhi addoon xoree buu okay kafaara gud baa ku saaran addoon xoree baa laga ayi waxda hadduu dhegta soo qabto ama ha noqoto miduu isagu leeyahy laba iyo dhadigba amaba addoon cid kale ay leedahay laba iyo dhadigba hadduu xoreeyo kafaaradii ma gudantay mise kama gudmin maka gudantay ha maxaa yeele way gudmaysaa w wuxuu noqonayaa qof muxuu aha mutamathil biamri illahi jala wacala laakiin markii ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi fataxriiru raqabatin mumina muminada maxay tahay waa sifa sooma waa la qayli marka markii hore raqaba marka la yidhi waxay noqon kartay raqaba mu'minada iyo raqaba kaafirada soo ay adoon addoon hadduu xoray mumin iyo gaalba way ka gudi lahay soo maha laakiin markii li raqabatin mumina markii waa la qayday raqabo kasta kafaarada kaa ma kaa gudaysa eh waxaa kaa guday raqabada inay muminaad noqoto waa la qayday marka hadda maalan waxaan idhi akrim aaliban soo arday walba maaha akrim aaliban mujtahidan markaan idhaahda ardayga kasuulka ma soo gelaya soo gelaya ardayga kasuulka ma soo gelayo idan mutlaqi waa la qaydi karaa sifo kalea lagu xerayaa si markaa downsizement lagu sameeyo shayga loo soo ururiyo waxaa kaloo jira iyadana caamku isagu cumuum ha muujiya nacam laakiin cala mutlaq alxaqiiqa maaha maalan hadda miaal waxaa jira maalan alrijaalu aqwa min annisa kaasaan dooranaya adka haddii la yidhaahdo feminismki iyo buug kala imanaya alrijaalu aqwa min annisa ile xaqiiqaan diidi karnaa maha sooma ragga waa ay ka xoog badan yihiin dumarka marka fysical laga hadlayo fysiology ahaan marka loo hadlayo yaa xoog badan ragga iyo dumarka marka laga hadlayo ayib waa xaqiiqad sooma laakiin ma diideynaa inay jiri karta haweenay karatay baratay oo biro qaaday oo ninka ka xoog badan la diiday inay jiri karto soo hadda ma buuxdo kuwa markii one minute kaaga takhallusaya jira sooma ayib nafsa shay iyadoo saa ay jirta haddana ayaan waxaan leenahay markaan ka hadlayno xaqiiqat rijaal baan ka hadalnay jins rijaal baanu ka hadalnay laakiin cumuum rijaal maaha waa fahmay soo xaqiiqat rijaal maaha lakin cumuum rijaal maaha oo maanta haddii la yidhaahdo mid mid ha loo soo qaado isku mid maaha hadalkaa waa ina dhacay soo ma hadalkaa waa dhacay idan macnaha way macnaha la tilmaamay markay taagantah hadda maalan haddii la yidhaahdo altaabicuun afdal min taabici اtaabiciin taabiciintu way ka fadli badan yihiin min taabici taabiciin taabiciintu waa qolihii saxaabada arkay taabici taabiciinna waa qoladii arkay saxaabad taabiciinta arkay soo ma laakiin soo ma dhici karta taabici taabiciin ka fadli badan min xayu alcibaada min xayu alcilm min xayu taabici ka fadli badan soo ma dhici karta waa dhici kartaa marka laakiin anig waxaan ka hadlay bayaani alxaqiiqa waa jinsi baan ka hadlay halkaa marka waa meeshay ku kala duwan mithaalka adoo adeegsanaya saxaabada ho adeegsan buu dhihi jiray ibn cuthaymiin oo ha dhihin maalan taabiciinta afdal amaba afdal min yani taabiciin afdal min asaxaaba iyo cagsiga ha keeni maxaa saxaabada cid la tartami kartaa malaha haddaba muqayadkii markaan u baxno muqayadkii miaalkaasaan hadda aanu bixin marka kelimata mumina waxay iyada noo qayday baabkaasay noo qayday maalan haddaad u fiirsatid waxaan ku idhi ictiq alraqabata almu'minata ay ictiq raqabatan mu'minatan maxay u kala duwan yihin haddaan ku yihahdo ictiq alraqabata almu'mina takhsiis wey caan baan khasisay laakiin haddaan ku yihahdo ictiq raqabatan mu'minatan maxaan maxaan qayday mutlaq baan qayday halkaa isaga kaa darmi waxaan ku yidhi maala laa tuctiq raqabatan kaafira takhsiis walaa qayd اللي يقولون قيد يرفعون يدين هاي يا قيد يري kow laba saddex afar yaa taksiis yidhi kow maxaa taksiis ku tiri leesh hay caam haye may ninkaa waa waxba soo akristay kitaabka hore kusoo akriya ma malaynaya maxaa yeelay annakira bacda annahyi nakiro haddii ay nahyi dabaay daba dhacdo ila nahyiga waa mxilaa jactiqsoonna nakiradana waa maxay raqaba haddii nakiro ay dhacda bacda annahyi cumuum bay jumladu faa'iidaysaa ma fahamtid wa hada laa yarid ila cala alcumuum idan jumladdan waxaan leenaha takhsiis weeye maaha qeyd maaha maalan akrim alabatan mujtahidiin baan idhi dala waxay noqonaysaa akrim alabatan mujtahidiin maxay noqonaysaa alaba mudla mujtahidiina maxay noqonaysaa qeyd maxaa yeelay mawduucay hadda sooma maalan waxayna la joogaa toban arday mujtahidiina yacni haddii aan saddex ka mida siiyo jaa-izo amaba abaalmarin aan siiyo jumladii lay farana ahayd ama fariintii lay farana ahayd akrim talabat mujtahidiin saddex ka mida aan siiyo amarka ma hogaansame ma hogaansame waanu hogaansame waa haddii ay yihiin okay laakiin hadduu caam ahaan lahaa uma hogaansameen ilaa tobanka aan ka wada simo waxaan mala amhiladaa tirada badan inay wuxuu noo soo dhaweyn karto qowluhu jala wacala fi lqur'aan ilahi muxuuna yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila ilahi muxuu yidhi ilaahay wuxuu dadka ku leeyahay inay beytkiisa u xajiyaan kadib waxa la man istataaca ilayhi sabiila man istataaca takhsiis mise qeyd takhsiis maxaa takhsiis ku tiri cala annaasi cumuum buu ku soo orora soo ma walilaahi cala annaasi dadkao dhan markaas waxaan ka soo reebay bedelkii man istataaca ciddii kari kartaay ee nooligii iyo caafimaadkii physically and financially fit ah oo ka bixi kartaa laga raba marka la yidhaahdo idan takhsiis baa lagu magacaabaa waxaan rabaa amhiladaas o dhan waxaan u keenaynaa inaanay isaga kaya darmin mutlaq iyo caam iyo khaas iyo muqayad alcamalu bilmulaqi ku camalfalka lagu camalfale mulaqa aan u baxna marka baabkan aan hadda u baxaynaay isagaa muhiim u ah waa muhiim maya waxay caam u noqotay siyaaqa samaysankiisa hadda ka duulaynaa oo haddii maanta aanay ahaan lahayn maalan laa tuctiq haddaan haddaan ka saari lahayn waxay noqon lahayd mutlaq iyo muqayad laakiin laa tuctiq nahyi hadduu yimaado nahyigan uu ka daba dhaco nakira bay waxay dhahaan alfaad alcumuum wey waxaa isbedelaya maalan laa tuctiq ha xorayn raqabatan ha xoraynin kaafira way camimtay meeshaa ku aragtid ma xorayn kartid ama wadanka ha joogto ama meel kale ha joogto ama adiga laha meel kale ha joogto waan camimay soo marka meel kastay gashay maxaa yeel nakira bacda anahyi tacmiim bay faaidaysaa usuuliyan luqawiyan meel walbaba marka meelaan aadi karaba mala waa in laga soo raba ahayd marka suurtagal maaha haddaba yajibu alcamalu waxaa waajiba in lagu camal falo bilmulaqi calaa ilaaqihi bilmulaqi kii la sii daayey oo meelba aanan lagu dabrin calaa idlaaqihi sida loo sii daayey waa in loogu camal falo ilaa bidaliilin inuu jira mooyaane daliilo yadullu tusinay calaa taqiidihi in la dabray in meel lagu xiray inuu yidhaahdo daliilkan ayaa qeyd keenay inaan hela mooyaane sidiisaan u daynaya lianna alcamala maxaa yeelay ku camalfalka binusuusi alkitaabi waasunnati kitaabka qur-aanka iyo sunnada nusuusta ku soo aroortay in lagu camalfalo waajibin wey calaa ma taqtadiihi sida ay u tusinayso ama ay keenayso dilaalatuha waxay tusinayso calaa maa taqtadiihi sida ay keenayso dilaalatuha tusmadeeda aayadan waxa ay tusay sida ay tahan u qaadanayaan xadiidkan wuxuu i tusiyey sida uu yahaan u qaadanaya xataa yaquuma daliilun ilaa uu ka hinqado ama uu ka yimaado oo ka qumo daliilo calaa khilaafi dalik arinkaa arin ka duwanoo weydaarsan markuu yimaado yani macnaa aayad baa timid ilaaqi bay faa'idaysay ulama orday ma dhahayo marka waa muqahid caam bay faa'idaysay ma dhahayo waa khaas waa inaan hela aayad ilaaqi ka saarta taqyiidkeenta haddii qur-aanku u yihahdo raqaba u yihahdo inaad adiga tiraahdo muminad xore daliilaan kaaga baahana maa qur-aanka u yidhi muminad inaad ku qaydi daliil baan u baahana aayaddu saaba ay tiri saaba u yidhi waa fahmay sooma naski caam buu usoo oror inaad takhsiis tiraahdo ah, nebigu gaar ku yahay ama saxaabadu gaar ku yahay daliil baan kaaga baahana famin iddaca alkhusuusiyati fa calayhi lbayaan halgay dhihi jireen culimmadu waa fahamna sooma wuxuu leeyahay marka wa idaa warada hadduu soo arooro kanaan in yar bayaaniyo maalan amhilada wax walba ku caddaadaan masأalad jawaaz almasx cala lkhuffayn labada khuf in la masaxo almasx cala lkhuffayn soo caam ma waxaan ujeeda soo mutlaq ma masaxa soo lama dhihin laakiin quyuudaad baa jira soo ma quyuudda waxaa ka mid a kow marka aad qofka masaxaysid waa inaad gashataa labadii khufeyn iyadoo lugahaagu ay daahir yihiin soo ma adoo weysaystay quyuud baa jirto alxadath alashar keliyaad u xiran kartaa quyuud baa jirto musaafirkuna wuxuu leeyay saddex habeen saddex maalmood ka nagna wuxuu leey habeen iyo maalin soo ma ayib nin baa i yimid wuxuu yidhi khufeynka la sheegay waa inuu waa inaanu dildilacsanayn waa inuu khufeyn cusub yahay waa inuu ahayn sigsaanta eh, samarka waa inuu noqdo kan winterka waa inuu midabkiisa buluug noqdo waa inuu cagaar noqdo su-aala imanaysa marka waxaan leeyahay aniga waxaan ku taagana asalka mutlaq masal khufeyn baa la yidhi quyudiina waa ii caddan quyuudan kale adiga aad wadato leeda waa inaanan khafiif noqon oo ay adkaadaan waa inaanan buluug noqon oo cagaar ay noqdaan waa inaana dildilacsanan ee cusboonaadaan markaad ileedahay adaa daliil lagaaga fadhiya marka waa fahmay sooma liannani yeesh waxaan ku taaganahay calaa annusuusi calaa itlaaqiha qofka qeydshayga isagaa daliil looga baahay masalada mayna dhacda isagaa daliil looga baahay wahaakadaa dawaaley amhilada kalena waa sidaas kale maalan masalo kale iyadan caamaa jirta ilahay qur-aanka wuxuu yidhi waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuuna min asalaa musaafiriin haddii aad tihiin waxba kuma jabno inaad salaada gaabisaan ilaahay wuxuu yidhi haddii aada musaafiriintiin salaada gaabiya su-aal marka ma haynaa nas inaleh safarka salaada lagu gaabina waa inuu noqdo intaasoo kilomitir intaasoo arifoof intaa intaa naskaa ma haynaa ma hayno wax taqiida ma hayno keliya waxaa jira hal xadiid ayna leh nabiga sala allahu alayh wasalam idaa kharaja masiirata halaathati amyaal nabiga haddii socod gaarsiisa saddex mayl ama saddex carifoof markuu nebiga uu socdo qasara salaa xadiidkan waxaa lena xikaayatu ficlin wey nebiga ficlinkiisuu ka hadlaye taqyiid maaha waa fahamna soo ma saa darteed marka waxaan leeyahay safar kasta ee la dhihi kale waa safar mar haddiiba innaga aan u naqaan dadkeenan deegaanka degan in meesha ado laga soo laabto inay safar tahay salaadiina waan gaabinayaa haddaan waan jamcinayaa safarkiina waan ku soomi waan ku afuri karaa haddaad tiraahda maya safarta salaada lagu gaabina waa inay noqoto siddeetan kilomitr haddaba daliil ii keen maxaa qayday haddaad dhahda nebiga calaa halaasi faraasikna xikaayatu ficlin weeye taqiid ka faa'iidi mayaan miaal kale dhan kale ubooda ilahi wuxuuna yidhi wayas'aluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nisaa fi lmaxiid waxay kaa waraysanayaan arrinka la xidhiidha xaydka war ka fogaada waa ade ayib culamada qaarkood ba waxay ku qaydeen muddada xaydka gabadha uu ku dhici karaa waa yoom wa leyla taqiidkaas nas ma haystaa nas ma haysto culummada ina tiri laba xayd walbaba waa inuu saddex maalmood u dhexeeyo wax nasa ma haystaan taqiid ma haystaan wax qaydaya markaa male waxaa leeyahay marka in alla intii xaydkaasu lahayo waa xayd muddadiisu ha dheeraat ama hadheera noqoto mid ido dheer ha dheeraato ama ha gaabnaato taqiidkan adiga iga dabooda an yakuuna an yakuuna an yakuuna waa fuqaha iyo waxay ka fahmeen laakiin naska kuma hayo halkaa meena dhacda haddaba meesha marka waxaan kala baxaynaa mas'alada iyada walaalika ibn cuthaymin wuxuu yidhi waxaa jirta risaala uu iska leeyahay ee sheekh lislaam ibn taymiya lagu magaca axkaam asafar runtii uu masaa dhan uu kaga hadlayo innagana dabcan haddaan nahay dad mu'miniina ilaahi subxaana wa wuxuu nagu addoomaystay wixii markaa kitaabkiisa lagu sheegay qof bini aadama marka wuxuu sheegay maaha masa-il waxaa jirta maalan eh, afar xaalood bay masaa-ishu noqon kartaa markuu khilaaf dhici karo qofkii inuu ijmac khilaafo taa laga dhegaysan maayo jumhuurta haddaad aragtid naskii nas cad kuu muuqda inuu khilaafay ha degdegin ha dhihin baatil bay ku sugeen tarayuf samee eh, marxalada afaraad wuxuu noqon karaa in jumhuurta a waafaqdid marxalada kale wuxuu noqon karaa inay ijmac waafaqdid ilmuhim haddii noocan maa khilaaf aan dareenno inagu markii ma degdegayno haddaba aan usoo laabana marka wuxuuna leeyahay marka mihaal waidaa warada halkaanaan ka tegay hadduu soo arooro nasun hadduu soo arooro mutlaqun oo isagu daysan ah wa nasun uu soo arooro muqayadun isagu la dabro la xiray wajaba taqyiidu lmutlaqi kii daysanka ahaa in la dabro ayaa waajiba bihi kii muqayidka ah muqayidka in lagu dabro in kaana alxukmu waaxidan shardiga dhegha u fur haddii labadan mutlaqi iyo muqayidka waxay ka wada hadlayaan xukumkoodu uu mid yahay xukumka hee haddii ay ka wada siman yihiin wa ilaa haddaanay ka wada sinayn oo mutlaquna uu bacd ka hadlay xukum muqayadkuna meel kale ka hadlay cumila waa lagu camalfalaya bikulli waaxidin minhumaa mid kasta ee muطlaqii iyo muqayadkii ahaa calaa maa warada calayhi wuxuu ku soo arooray oo min iطlaaqin oo taqyiidin niyow adig waxaad naskan wuxuu ka hadla mulaq mulaqiisa uda kanna wuxuu ka hadla muqayid muqayidkiisa leesh liannahuma ikhtalafa fi lxukmi labadooda isku xukum maa halkaa way fahmna soo ma halkaa marka baabka aan u baahan nahay in la fahmo yani maala mithaalkaan ku cadaynayna maxaan saa u niri horta ko aan tacliilino maxaa yeele alikhtilaa fi asli اlxukm labadan shay in asal ahaan xukumkoodu iskhilaafo caqliga markii wuxuu ina siinayaa waxa ay wadaraynayaan natiijo ah oo wasfu ay dhahaan usuuliyiintuna inay ku kala dunaanayaan haddaba maala qur-aanku wuxuu ina yihi faqsiluu may socotaan faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq faqsiluu dhaqa mayra wujuuhakum wejiyadiinna iyo wa aydiyakum gacmihiinna ila almaraafiqi ilaa suxullada ama xusullada laga gaaro aayad saasay ina tiri aayaddaas maxay ka hadlaysaa waysada mise gabagabaysiga waysada ayad kale waxayna tidhi famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu famsaxuu masaxa biwujuuhikum midiyadiinna iyo wa aydiikum minhu saciidkii la sheegay turaabtii maxay ka hadashay iyadana tayamun bay ka hadashay aayadda hore maxay ka hadashay weyso aayadda maxay ka hadashay booraysi ama gebgabaysi ama waxay ka hadashay tayamun ayb aayadda hore maxaa ku jira aidi sooma aayadda min waxaa ku jira aidi ma dhihi karaa marka aydiidan lagu sheegay gadaal famsaxu biwujuhikum aydiikum ee mutlaqa ah ee masaxa la yidhi ilaa inteen masaxaya ilan iima sheegin waxaa la yidhi wajiyada iyo gacmaha masaxa gacmaha ilaa halkee la masaxaya ma dhihi karaa marka waa muqayado aayaddii kalea waxay tiri ila almaraafiqi halkaas dhegta u fur ma dhihi karaa aayaddan famsaxuu biwujuhikum aydiikum gabagabaysiga ilaa intaan masaxaya ila lmaraafiqi maadaama mutlaq ay tahay tii horaa maraafiq sheegta waa ku qeydaya ma dhihi karaa ma dhihi karaa hadda leesh maxaa yeele isku xukum maa mukhtalifa ko maxay kala duwayn tayamumka marka la jooga laba cudwiyaa la dhaqaa laba cudwiyaa la masaxa wejiga iyo gacmaha laakiin baab lwudu marka la joogo intee la masaxa intee la dhaqaa afar cudwi isku mid ma ko tayamumku waa badel waa shay alternative ahaan loo isticmaalay halka waysadu ay tahay shay asala tayamumku waa masax halka waysadu ay tahay dhaqitaan iyo masax tayamumku waxaa isugu mida alxadath alasghar iyo xadath alakbar laakiin wuduu'a markuu joogo isku mid ma maadaama wixii dhan ay ku kala duwan yihiin sidee intaad ii timaad aad idhihi kartaa ay diidan ay diidan oo isku xambaareen mutlaqi muqayid wey halka wayna dhacda sooma masalada iyada marka allaga markaan leeyahy xadat alasqar walakbar markaan leeyahy wudu laa yastawi way idin dhacdaa umalaynaya sooma masalada waa cadda masalada iyada marka iyada u bixi maadaama mithaalka u cadday mithaal kale wuxuu leeyahy marka mithaal ma kana alxukmu fiihima waaxidan waxaan mar hormarinaynaa marka mithaal maa shay tusaalayntiiso kaana alxukmu xukumkii oo fiihimaa mudliqii muqayidkii waaxidan u ahaa markay xukumka ka wada samayin maxaa tusaale ah waxaa tusaale qowluhu tacaala fi kafaarati adihaar ilahi subxaana wa tacaala hadalkiisa uu ka hadlayay kafaarat adihaar dihaarka waa maxay markuu nin uu naagtiisa uu ku yidhahdo anti calaya ka daahiri ummi hooyada kalaad ii tahay halkaasaad ii taagan tahay markuu yidhahdo oo kale qur-aanka waa ti suurat almujaadala iyadoo faahfaahsan nagu soo martay tafsiirka iyo fiqigaba waa qur-aanka uu leeyahay fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasa labada ruux intaanay dib dambe isugu soo laabano aanay isu galmoonin ka hor horta qofka kan waxaa looga baahan yahay maxay taxriir raqaba ayb wa qowlihi tacaalaa iyo ilaahay wa qowluhu wa qowluhu dheh maadaama tii hore ay godan tahay fii kafaarati alqatli markuu ka hadlayay qofkii qof dila oo qatligii aan khata ahaa maxaa qur-aanka u leeyay raqabatin mu'mina waxaa saaran inuu xoreeyo qoor ama addoon mu'minada falxukmu xukum ka wada dhexeey maa maxay waaxid labada xukumo ka wada dhexeey waa maxay dihaarkii iyo qatligii maxaa ka wada dhexeeya taxriir raqaba halkaa markaanu marayna fayajibu waxaa waajiba taqyiidu almulaqi mutlaqii kusoo soo fi fii kafaarati adihaari in lagu qaydo bilmuqayadi ee kusoo soo fi kafaarati alqatl oo ah wayushtaratu aliimaanu iimaan baa loo shardiyayaa fi raqabati raqabadii la xoreynayo fii kullin minhumaa mid kasta oo labada xukum ka mida yacni bimacnaa waa maxay dihaarka marka uu la leeyahay addoon xore addoontu inay muminaad ay noqoto kafaarat alqadle adoonka ama adoonta la xoraynaya waa inay muminad noqoto mumin noqdo halka waa ina dhacda sooma yeelay markii la joogay fi kafaarat ahaarna mulaq bay ahayd taxriir raqaba un baana la yidhi raqabana waxaan lab iyo dhadig way noqon karta addoon ama addoon laakiin markii meeshaan la joogo waxa mumina muminada marka qaydka kan aanu ka faa'iidnay fi lqatl waxaanu ku xambaaraynaa maxay kii dihaarka ahaa leesh maxay xukumki waa isku mid masaladaa waa fahmna sooma طيب تفضل قومي من ضنا ضاد ان شاء الله قومي من ضنا صمم لا تستبق الحوادث اوكي كفاره القتل حليري مركل الجوجو هل الحكم واحد مسألة دينا كجوابنا إن شاء الله العتق هي شهر صيام شهرين بعد كهذا النمحي مركي تاجنت قتلي ظهارك يسوق دون القتل صح جنس الكفارة مختلف جنس الكفارة ويقول دوين لأن ماشان العتق العتق حرين صيام شهرين baa laga hadlaya kana baab kala laga hadlaya lakin maxay isku waafaqeen cidqi wey waxaan ka hadlayna masأlaة اcidq haddaba u iman doona marka masalada waa khilaafi kan miaalahaan aan u qaadanay waa iyadaa raajix waxaanu u tarjiixinay khilaafka marka waan u iman doona qolada kale doodooda wejida nadarkooda aad bay xadiidkii mucaawiyata bn alxakam alimaam muslim uu werinayey ayaa waxa uu leeyahay xadiidka wuxuu tilmaamayaa mucaawiya wuxuu ku xanaaqay addoontiisii marka wuxuu rabay inuu xoreeyo nabiga sal ly slm ba wuxu yhi bal ii keen wuu soo kaxeeyey addoontii nebiga u keen nebigu su-aal buu weydiiye wuxuu yidhi ayn allah gabar yahay ilaahay subxana wa tacala halkuu jiraa markaas allah fi sama ilahay cirkaas kor buu jiraa markaas man ana ana yaan ahay markaas rasuul nabigu nabiga marku u ictiqhaa maxaa ka dambeeya fa fainahaa mumina xoree waa mu'minada cidqigu marka addoonka ama addoonta la xoreynayaay inay mu'min noqoto waa halka nebi maxamed sal alla alay wasalam uu ku cilay fi xadiidi muslim marka waxay leyihin marka mar hadday sidaa tahay waxaa la xoreynaya inay mu'min noqdaan baa shardiya mar haddii nabiga uu yiri sii waa muminada mar hadduu nabiga sal ly slam yiri waxay kaloo leeyihin laga yaabo haddii mid kaafira la xoreeyay ama kaafirad inay safkii kale cadowga inay intay uu galo ama intay gasho cadowgii markaa ay u noqoto garab ay u noqoto marka in lagu qeydaya qof ilaahay rumaysan oo ilaahay adoonnimadiisa ay ka dhaadhacsan tahay in la xoreeya iyadaa faa'iido badan xadiidka mucaawiya kaasa laga fahmaya laakiin qolada kale way doodayaan waxay lehin maya nimahu dhegaysta hawsha sidaa idinku waxaad ka hadasheen masalat alcidqi un keliya laakiin qatliga acdam min adihaar maxaa ilahi subxana ta mudaahiriinta markuu ka hadlayay qofka dihaarka la yimaad wuxu yidhi wainahum layaquluuna munkaran min alqawli wazuuran hadal xun bay yidhaahdeen buu ilah yidhi laakiin markii qatliga la hadlay maxa la yidhahd waman yaqtul mu'minan متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له cdاaبا cظيما شhan cقاab baa la sheegay qolada kale mxaa lyidhi وإnahم laيقuluuna muنkرa min الqول وزuرا إذا waxay leeyihin marka marka la jooga في hada الbaabi يعني بmعنaa meelna waxaa la yidhi طعaamu siتيiنa miskiin tasuumu شhaهrayn baabka markay taagan tahay laba shay aan isku mid ahayn inaad isaga qiyaas qaadataan ma soconaysay leeyihin waa fahmi sooma marka wijada nadarkaa sheegteen rag baa qaba lamana dhayalsan karo doodooduna way adag taha run ahaantii laakiin haddaan rabno inaan mithaalka soo dhaweyno amhiladuna runtii way badanta haddaa istiqsaa ku samaysaan iyo istiqraa fi lkitaab wasunax badan baa heli doontaan waxaan leenahay waxaa ka wada dhexeeya waa cidqigii halkaasi xukunka mid ka wada noqdan wa maa laysa alxukmu fiihi waaxidan ومثالmaa shay tusaalihiiso laysa اxukmu xukumkii fiihimaa mطlqi iyo mqaydka waaxida aanu sinayn maxaa mihaal ah qowluhu tacaalى ilahy wuxuu yidhi wالsaariqu wالsaariqaةu faqطcu أydiyahuma tuugii iyo tuugtii tii iyadu xaday labadaba gacmaha rufsi suuraة اmaa'ida wa qowluhu fi aayat اlwuضuء marka la jooga baab اlwuضuءna maxaa la yidhi fagsiluu wujuuhakum waaydiyakum ilaa ila almaraafiq gacmaha gacmihiina wejiyadiina gacmihiina dhaqa ilaa laga gaaro xusullada laga gaaro xusullada falxukmu mukhtalif xukumkuu kala duwan fa fi luula aayadda koowaad maxaa laga hadlay qadcon aayadda koowaad waxaa dhexda gacmo la goynayo wa fi thaaniyati maxaa laga hadlaya guslun gacmo la dhaqayo falaa tuqayadu luulaa ma lihin aayadda koowaad yad bay ka hadashay waa laqeyda bihaniyati tan labaad weed ka hadashayo tuuga marka gacanta laga goynaya ilaa xusulka in la jarama lihin <coughs> maxaa adoo marka ka duulayo leh ila almaraafiqi baaba la yidhi tan niyad tan niyad maya xukumku isku mid maaha bal tabqa calaa iطlaaqihaa tii horana ilaaqeeda loo daynaya wayakunu lqaطcu marka qacigu wuxuu noqonayaa min alkuuci min alkuuci mifsal kafi halkaa laga halkaasaa laga jaraya wاlguslna ila اlmaraafiq buu noqonaya shaqo iskuma le marka axkaamtu marka waa ay kala duwan tahay saa darteed layskuma xambaarayo baabka isaga masaaishaas iyo masaa-il lamida iyadan waxay ka mid tahay baabkaas soo gelisa waxaan idiin diri lahaa shaqo guri oo hal su-aala inaad soo xalisaan masalة اlisbaal marka laga hadlayo marada ama surwaalka ama qamiiska ama toobka in la dheeraysan karo labada anqa waxa ka horeeya ka hooseeya de nabigu waa doonay ma aswada likacbayni fi naar sooma labada anqa wixii ka hooseeya waa naar sooma dhihi laakiin qaar baa waxay yidhahdeen nabiga wuxuu yidhaha man jara izaarahu khuyalaa qofkii isagoo si faajeertana ama qobweynin ama isqaadqaad ama kibir u jiida lam yandir illahu ilayh saa darteed aniga haddaanan ula jeedin kibir haddaanan ula jeedin maradayna dhulka ii jiidaa waxa ii diidaya markaa mala naskii horena mutlaqu ahaa kanaa qayday culamada qaarkoodna ka maqlaysaa dhalinyaradana aad bay u doodaan masaladaa iyada ah ma haddaa xalinaysaan mise shaqo guriga u qaadanaysaan mise waa laydin xaliyaa hay maxaan dhihi lahayd idinka markiiba in laysdhiiba lama rabo shaqo guri soo shaqo guri u qaata insha allah haddii markaa la xallin waayo hanoo ahaato insha allah wailaa huna wabillahi towfiiq ikhwaani mar kalean kusoo celinayaa eh, haadihi waxaan ugu talagelinay maado haddaan aragna ardadii in imtixaanka ay ay runtii kasoo baxeen macadka tifas ee mar dhow luqada carabiga qeyb ka noqon doonto isagoo presentation la mar soo qadimi doona waa ilaa dhowr labaatan maado maadadanna waa qeyb ka mida ah mawaada usuul fiqiya number two number three number four bay leedahay ilaa cabaar baan wadi doonaa kutubta waaweyn intii laga gaaro fan walbana waxbuu leeyay marka waxaan isleeyahay dadka ka faa'iidaysan kara sidiinoo kala waqti geliya anuu mar rabo inaan eh, derbin u muxaadareeyo ama qof aan la socon wacdi maaha wacdi markuu yahay masjidka isaga sheega lakin waa maado cilmiyeed academia marka isku daye eh, maalinkii haddii ay dhacda maalan in brogram eh, aad leedihiin oo kale ismaaciil jaza llahu khayran group buu sameeyey wiilasha iyo gabdhahaba groupka kusoo qora dib halanoogu dhigo saacadaha la bedelo waa isla darsigeeni innagaa marka farsamaysan karna mushkilad ma laha lakiin darsiga markuu yahay darsi sida xadiidka bacda salaad la aqriyo oo darsi caama uu yahay mushkilad male lakin kan waa darsi cilmiyeed haddaad ka maqan tahaana dee macno ma samaynayso in derbiga loo aqriyo hadduu ku dhaafana soo celintu ad hadda maanta qofkii almutlaq almuqayad uu dhaafaayo way adagta inuu usuul fiqi u fahmo marka isku daya inaad mutaabaca samaysaan waxaa qeyb ka noqon doona qeybta macadka waxaa jira inkastoo si guud ahaaneed aan u sharci doono saddex qeybood buu ka koobnaan doonaa qeybna horow ay u jirtay towfiiq islami academy dadka ingiliishka iyo nooshka wax ku qaadan jiray iyagu sidooda u socon doonaan qeybna waa qeyb dadka carabaha kasoo laabtay ama carabiga bartay oo da-yarta u badan suuriya iyo masr meelo kala duwan baa laga yimid qolyaha dabcan wiilaya gabdhaba cadadkooda iyagoo urursan baa laga shaqeynaya marka la helo bawaada shareecada luqa carabi ay ku qaadan doonaan siday u socon doonaan iyaga waa dad wax diyaarin kara lagjarkii carabi buu ku bixi doona waa la siin doonaa biidn illahi subxana watacaala iyagana waxaan umalaya deg deg inay ku dhamayn doonaan qeybta saddexaad wadada carabiga u bilownayn oo hadda imtixaan laga qaadi doono imtixaanka maalinka talaadada shanta baa waa imtixaan evaluating ah oo replacement test iyo qof walba nivowgiisi herka uu maray la ogaanayo kadibna halkaa waxaan samayn doonaa class ilaa lix bilooda oo noocanna mustawayaad leh qofka markuu bartay kadibna shareecadii inu carabi ku qaadan karo saddexdaa mustawi noqon doonaa maamulka marka loo bandhigay xoogaa cudurdarada ugu horey naga hor yimid meesha masjidka ma qaadi karo capacityga saa darteed laba mustawa mustawa luqada carabiga hormarin doonaa da-yarta kale ee suuriya iyo masarkii ibn carabiga aad iyo aad bulbul ugu ah iyaga duruustooda hore inay u qaataan baan markiiba ka shaqayn doonaa biidn illahi subxana wa tacaala haddii aan hab academia loo wada shaqeeyo dhowr kitaabna waa laga saari kara wax badan waan qori karnaa biidn subxana wa tacaala mushkiladu waxay tahay waxaan rabnaa bacda konton iyo laba kitaab marka la aqriyay kadib oo la yidhi waxaa loo baahan yahay wax fadhiya waxaan tawfiq islami academy koorsooyin badan baa baxay inta ka faaidaysta soomaalidu way ku yareed waxaa ku badnaa dadka kale ee walaalehna marka haddii la wada shaqeeya waxbaa dhalan kara runtii lakiin haddii lakala shaqeeya waxma socone marka alamru ilaykum walkura fi malcabikum saan wada shaqeyna noqon doonta waxaa inoo ballama wiiga dambe haddii ilaahi subxaana wa tacala ilaahuna wabilahi towfiq